aabatihi wataabiciina lahum biixsaani ilaa ywm diin wabacd waxaynu kusoo guda jiray kitaabkii ama risaaladii manhaj jamaacati alctisaam bikitaab wasunna fadhigii tobnaad baynu caawa gelaynaa waxaynu ka bilaabaynaa baabka shan iyo tobnaad mafhuum اljihaad intaynaan mafhuum اjihaadka ka hadlin risaaladii radd taxriif uu ku magacaabay ninkii waxaanu jecelnahay bal dhowr qodob oo masaa'ilkuu ka hadlaya inaynu ka jawaabno masalada labaad maruu ka hadlayay masaa'il dhowrabuu sheeg sheegay wuxuu yidhi ashirku اlakbar mukhriju min amila ayuu u cilwaanaystay oo masale ka dhigay shirkulakbarku waa ka diinta lagaga baxo marka wuxuu isku dayayaa manhajka ay culimmadu qoreen inuu tanaaqud iyo isburin ka soo saaro tanaaqud iyo isburin tanaaqud iyo isburinna ma jirte manhajku ku socdaaba wuxuu yahay manhajka ahlu sunnaha isaguna manhajkiisu waa manhajka khawaarijta marka halkaasaan la isu keenayn marka wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdeen dadka waxay diinta kaga baxayaan markay ku dhacaan kufri akbarka laakiin waxaa burisay markaad tidhaahdeen wanaraa ana صaxiixa min aqwaali ahli اlcilm huwa alcudru biاljahli fii usuuli اddiini wa furuucih markaasaad tidhaahdeenoo aqwaasha caalamiga kooda raajixa waxaa weeyaan in jahliga qofka loogu cudurdaarayo loogu cudurdaarayo maaragtay masaa'ilka usuusha iyo kuwa furuucda ahba markaasa arrintii buriseen saa darteed waxaa weeyaan dee manhajkiinu waa manhaj tacaarud iyo tanaaqud ku jiro oo markaa wuxuu leeyahay de cubaad iyo kulu man yacbud hayr اllah caaliman aw jaahilan ama ha ahaada mid waxaan garanaya ama jaahila ka ahaadee waxaa weeyaan waa mushrikuun khaarijuun can midla muطlaqan waxaan lenahay horta marka koowaad masaladu marka wax takfiirin laga hadlayo takfiirintu caqli iyo tafkiir qaliya ma aha eh waa masalo samci ah gaalaysiintu waa masalo samci ah oo daliil iyo waddo loo qaado sharciga ku leh culimaduna ay aada salafku isaga ilaaliyaan ayuma rajuli qaala liakhiihi ya kaafir faqad baa biha cadowma in kaana kama qaal wailaa rajacat calayh wuxuu i ibn wasiir kitaabkiisa alawaasim alawaasim in alcawaasim wاlqawaasim ina atakfiira samciyu maxd laa madkla lilcaqli fiih waa shay samci la maqlay oo adilo leh oo aan ahayn qofka caqligiisii hawadiisa wax ku xukumo waa kii lahaa nuuniyadiisa ibnulqayim alkufru xaqu llaahi uma rasuuluhu binnasi yahbutu laa biqowli fulaani man kaana rabu اlcaalamiina wacabduhu qad kafaraa fadaka dulkufraani marka waxa weeyaan waa shay e, naqli ah oo naqli u baahan wax wax lagu xukumayo marka la ogaado qofkan wuxuu sameeyey inuu gaalnimo yahay ee qofkani muxuu yahay baa loo eegayaa oo slku markaa dawaabdaad iyo qawaacid bay maraan ibnu xajar haytim waa kiila lilmufti an yaxtaata fi اtakfiiri maa amkanahu licadiimi khaطari ninka muftiga ahi waa inuu ixtiyaad u sameeya gaalaysiinta intii u suuragal ah waa khatarta ku sugan arrintaas waghalabati cadami qasdihi siyama min alcawaam dadka caamada shacbweynaha la gaalaysiiyo wamaa zaala aimatuna shaaficiyadu sheegay aimadeedu waxay ahayn buu yidhi calaa dalika qadiima waxadiia marka waxaa jira ahlu sunnuhu qofkan laga hadlayo inuu gaal asliga yahay iyo inuu qof muslima oo naaqid iyo wax diinta ka burinaya ku dhacay yahay baa loo kala qaadaya ahlu sunnaha agtooda taa macneedu waxa weeyaan qofku hadduuba gaal yahay asalkiisu yahuudi iyo nasaar nasaara iyo mushrik iyo gaal la yaqaano macruuf uu yahay macnaheedu waxa weeyaan jahli iyo waxba la isugu curdaari maayo marka kaa laga hadlayo marka tafriqa in la kala saaro qof muslim ah iyo qof gaal ah horta taasi waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaan waxaa la kala saaraya iyana waxaa la yihahdo atakfiir اlmuطlaq iyo atakfiir اlmucayan oo aanu isagu hadyo gooraale manhajka khawaarijta weeyaane kala saarka iyaguma qabaan kufri haddii la maqlo hadduu ku dhaco gaal weeye taasi marka usuusha in la fahmo oo isaguna uu fahmaba u baahan yahay oo takfir اmulaq laa ystalzimu takfir اmucayan oo qofka waxaa sameeya waa gaaloobay iyo shaksigii sameeyey hadduu ku dhaco mar hadduu muslim ah markii hore waxay u baahan tahay in loo eego shuruudeeda iyo dawaabideeda loo eego maxaa u daliila ah arrintaan waxaa u daliila ah xadiidka saxiixaanka saxi bukhari ku yimi cabdillahi mcr wuxuu yihi nin cabdullaahi la odhan jiray ximaarna waa lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu ahaa aada buu khamriga u cabbi jiray kaasa intaa soo jeer loo keenay rasuulka oo xadkii laga oofiyey nin baa markaa markii dambe caayo yidhi nacdanaa ku dhacdo inta jeer la horkeenya rasulka da laa talcanhu fainahu yuxibu اllaha warasuulah wuxuu weliba u dhaartay rasul fawallaahi maa calimtu ilaa anahu yuxibu اllaha warasuulah ha nacdalin waxaan ogahay bu i ku dhaartee ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel hadda waxaad og tahay axaadiis badan oo ku timi qofka khamriga cabana hee ya la nacdanaya de ku dhacayso shaaru iyo kacabay iyo kaqaadiyo kamir ilaa toban baa la nacdalay ninkii cabadoo kanoo fulaanana maxaad ku haysaa in loo diiday halkaa marka ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi ibnu taymiya intaa soo daliishanayaan lakin ilahay waxba kagama duwin ibnu taymiyana ay akhrisanayaan wixiisa way leeyihin ibnu taymiya saa leh sayax kagama duunin baad moodaa marka wuxuu ley ibnu taymiya fanahaa can lacnihi maca israarihi calى الshurbi likownihi yuxib اllaha warasuulah maca anahu lacana fi اlkhamri cashra wuxuu yidhi nacdashii ninkan waa loo diiday isagoo khamrigii markastaba cabayo hadda ah, intaasoo jeer lagu garaacay mar hadduu yahay qof ilaahay iyo rasuulkiisa jecel rasulku ku tilmaamay iyadoo haddana la nacday qofka khamriga cabaya markaasuu yihi lacna laakiin lacna mulaqi laa yastalzimu lacna almucayan aladi qaama bihi maa yamnacu luxuuqa alacnati bihi ka laazimayso nacdashaa la idlaaqay oo la yidhi qofkii khamriga lacnatullahi ala shaarib khamr la yidhi arrintaasi ka laazimi mayso hee in kii cabbay hee nacas ku dhacdo mar hadduu jiro wax maanica oo inay haleesho maanic hadduu jiro inay haleesho diidaya hay gaalaysiintan wakadalika takfiir wakadalika takfiir muطlaq wاlwaciid اlmuطlaq walihaada kana alwaciid اlmuطlaq fi اlkitaabi waالsunة mashruuطa bihubut bihubuuti shuruuطi waintifaa'i mawaanic fataawada mujelka toddobaad sabcanta shan boqol toddobaad gaalnimada waa la mid oo qofkii waxaa sameeye gaalnimaa lagu sheegay nusuusta iyo kitaabka iyo sunahaba laakiin marka isagii shaksiga loo yimaado waxaa loo shardinayaa shuruud inay sugnaato mawaanicna la waado horta masaa'ilka ninkan uu iska dhamarayo ila madhabka khawaarij wey isagu ma ahlu sunne ahlu sunna waddaas annagu saas ku socnaa kitaabkan manhajkaas ku socdaa weli markaasaa tadbiiqii salafkuna ay lahayd oo axmed ibn xamed raxmat ullaahi calayh baa wuxuu leeyahy jahmiyadu waa kufaar mushrikiin weeye jahmiyadu gaalo oo ninkii yidhaahda sifaadka ilaahay inkira ilaahay inuu <coughs> carshi ka sare u diidaya qur-aanku waa makhluuq leh waa waxa lagu ciqaabay ee lagu garaacay ee lagu dilayey lagu rag badan lagu xidhay rag badan lagu nafta kaga gooday rag badan mushaharada lagaga gooyay lagu garaacayay saasoy tahay haddana raggii waxaa sayen muctasim iyo raggii dhibaatadaa u geysanayey ee shayga kufriga ee gaalnimada ah, dadka ku leynaya ee ku ciqaabaya inay ogolaadaan uu tarxumayey oo islaamnimu arkay wuxuu leeyay waxaa iyo jahli kuwa waxaan garanayn baa maarata xushee oo ka dhaadhiciyey oo culimamadu qallitay saasuu odhanayey axmed maxamed raxmat ullahi calayh waana masale macruufa marka waxaynu leenahay adaa si kale u waxaysaneen annaga tanaaqud waxayguma laha manhaj baan ku socnay ahlu sunna la yidhaahdo waayahay oo kitaabkiiy sunna iyo sidii salafka ay ahaayeen masale uu masalada shanaad ku sheegay man laa yukafir alkaafir buu yihi fahuwa kaafirun qaacidaasu keenay markaasu wuxuu rabaa inuu culimada risaalada qortay soo diyaarisay buu ku gaalaysiinayaa qaacidadaas oo uu leeyahay mar haddayd inaan shacabkii soomaaliyeed gaalaysiin iyaguna gaalaytiino ma dhaantaan waayo man lam yukafir alkaafir fahuwa kaafir baa qaacidadu hayd yaa balaalkiisa u fiirso wuxuu yidhi limaada lam yadkuru mushrikiin wاlqur'aanu yadkuru mushrikiin akara min dikri اlyahuudi wالnasaara wاlmajuus alaysa cadamu takfiir mushrikiina raddu lixukm illah wuxuu yidhi <clears throat> maxay mushrikiinta u sheegi waayeen ila maxaynu soo sheegnay qaacidadaas waxaa soo gelaya wixii ilaahay iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen kitabka sunna gaalaysiy oo yahuud leh oo nasaaro leh kuwiiba oo aan sheeg sheegnay markaas wuxuu leeyahay mushrikiinta maxay u sheegi waayeen ila iyagaaba in ka badan lagu sheegay qur-aanka miyaanay taasi ahayn xuunkiina inay radiyeen markaasuu waliba wuxuu leeyahay sababtaana idiin sheegay nimankani ay mushrikiinta mushrikiin managaasku mushrikiinaba waadan sooma wuxuu leeyahay eh, aglabu danni annahum tarakuu dikra almushrikiina camdan lilamrayn mushrikiinta inay sheegaan hadda mushrikiinta ku ujeeda ma taqaanin waa kuweye ha ummaddan dee la hadlin iyo wixii la mid ah alأwl yadkulu fi iطaari hada اlafظ aladiina yacbuduuna gayr اllah min الnaatiqiina bالshahaadatayn wahum xariisuuna fi ikhraaji ulaa'ika min daa'irati ahli shirk waxaa soo gelaya bu horta kuwa ilaahay kayrkii caabudaya ee tawxiidka ku dhawaaqaya laakiin wadaadaadkani waxay ku dadaalayaan inay kuwaas shirka ka saaraan kaas waa qodob buu yihi ku kalifaysa inay inay u diidaan inay qaacidada soo geliyaan laba cilmuhum بأنهم yukafiruuna anfusahum idaa dakaruu daalik waxay og yihiin hadday gaalaysiiyaan iyaga inaynay gaaloobayaan fain qaaluu hadday yidhaahdaan man lam yukafir kaafir fahuwa kaafir waxay arrintaas ku dhacaysaa qofkaan mushrikiinta gaalaysiin yuqaalu lahum cala albadaha marka iyagana waxaa loo odhan doona waadaa kitaabka qoray alqaacidatu tanطabiqu calaykum fatuubuu min alkufri wa tabara'uu min ahli shirki baashu wa waxaad yeeshaan gaalnimada ka toobad keena shirka iyo ahligiisna ka banaan qaata horta waxau leeyahay marka koowaad ninkan madhabkaasi horta waa madhab alkhawaarij oo fii saxiix bukhaari waxaa ku sugan cumar bin khataab cabdillahi bin cumar inu odhan jiray weliba shiraaru khalqi bu haddee rasulka ku sheegay inahum inطalaquu ilaa aayaatin nazalat fi lkufaar fajacaluuha cala almu'miniin aayaadka gaalada ku soo degay muslimiinta kor saaraan marka nimankan mushrikiinta qur-aan ku yaalo oo dhan dee soomaalida waa ka mid laguma salimin dee inay mushrikiin dadkani adigaa mafhuum kaa qaldan yahi mafhum muxuu waje oo waxaad ka dhigtay aayaadka nusuustii qur-aanka ayaad saartay dad aan ahayn hortaasi waa madal khawaarij horta aduu ka bogso qodobka labaad annagu markaanu qaacida ka hadlaynay dee mushrikiintii ilaahay mushrikiinta u yaqiinay waa soo gelinay oo waxaa hadalku ahaa wanara ana qawla ahli اlcilm man lam yukafir alkaafir fahuwa kaafir yanطabiqu calىa man lam yukafir man kafarahu اllah warasuuluhu bicaynih alle iyo rasuulkiisu cidday gaalaysiyeen oo hebel waa gaal la yidhi ninka ka saara isna waa gaal ka fircawna wa abilahbi wa abilahbiyu ya soo mushrikiinta ka mid ahayn aw ina alyahuuda wالnasaara aw اlmajuus laysuu bikufaarin bal hum muslimuuna yidhahdaan yahuud iyo nasaara iyo majuustu kufaar maahe waa muslimiinka yidhahdaan isna waa soo gelaya wixii ijmaac ka dhacay gaalnimada waa dawaaif u dhowd aan islaamka mogtahay sheeganaya laakiin aan ahayn oo ijmaac ka dhacay wixii ijmaacaas ka dhaca oo khilaaf lahaynna iyo qudhoodu de waa soo gelaya taasina waa saas waxaanu leenahay oo kale mushkiladdu meesha ka haysata waxaa weeyaan waa alrabطu bayna alxukmi fi iimaani sulطaan wa iimaani atbaacihi waa inuu isku xidhayo oo nimankan madhabkoodu u yahay ninkan ictiqaadkiisa wadanka haysta ee madaxda meesha wadanka haysata iyo rumaynta dadka atbaacda ah raacsan mujtamac weyne iyagoo usii maraya qaacidadaas man lam yukafir kaafir huwa kaafir horta waad ogaatay mota waana khawaarijtu qodobkii koowaad ay wax ku dilaan bay macnaha waxay leeyihiin dadkan ninkan horta waa gaaloobay xukunka haysta haye kuwanna waa raaceen iyana waa gaaloobay haye adigaaga wadaadkeena waxbaan dadka u sheegaya wadwadana haye mawqifkaaga caddee maxaad ka qabtaa ma gaala mise mise haddaad gaala odhan weydo adna gaal baa tahay arrintaas qodobka noocaasi hadda ay nagu dabaqayaan waa qodobkii khawaarijtu ay cabdilaahi bnkaba eh, cabdillaahi ibn khabaab bin arad ay u adeegsadeen bal dhegeysta waxay yidhahdeen intay soo qabteen cabdillahi ibn khabaab bin arad waxay ku yidhahdeen maa taquulu fii abibakr wa cumar war abubakr iyo cumar maxaad u arkaysaa fa anaa calayhima khayran kaasuu khayr ku ammaanay qaaluu maa taquulu fii cumaan fii awali khilaafatihi wa fii aakhirihaa war cumaan maxaad u arkaysaa khilaafadiisa bilowgeedii iyo nihaayadeedii qaala inahu kaana muxiqan fii awaliha wa fii aakhiriha yani wuu toosnaa xaq buu lahaa khilaafada markii horeysa ka dambeysayba qaal waxay dhahdeen famaa taquul famaa taquulu fii caliyin qabla ataxkiimi wa bacda cali taxkiimkii dhacday ka hor iyo kadib maxaad u arkaysaa qaala inahu aclamu billaahi minkum ilahay wuu idinka yaqaanaa wa ashaddu tawaqiyan calaa diinin ilaasha diinta ulaashanayana waxaa weeyaan wuu idinka daran yahay isagu wa anfadu basiirata waana ildheerule diinta faqaaluu inaka tatbacu lhawaa wa tuwaali rijaal calaa asmaa'iha laa calaa afcaaliha nin hawadiisa la socota bayni haweendaas raacsan tahay rag baanad magacaantooda aada xigtaysanaysaa o aadan ku eegeynba waxaana aad ula yaabaa ninkan markuu wax qorqorayo wuxuu leeyahay waa hadalkaa mid lamid oo ah, odhanayaan waxay ku odhanayaan takfiir muda iyo takfiir mucayan iyo waa ta acmaashaa la gaalaysiinaya oo dadka ku dhacay la gaalaysiin maya ka odhanaya ma kuleeyahy waa tabtaa iyo hadda ninka saas hadlaya acmaashay gaalaysiinaya marka takfiir muda iyo takfiir mucayan marka ka hadlayn wuxuu ku leeyahay acmaal bay gaalaysiinaya acmaalaas waa gaalnimo qofka ku dhacay la gaalaysiin maaya bal waxaas waxay ku hadlayaan dib ku leeyahy dee waa khawaarijta yidhahdeen qolada waa lagaaga horreeyey wadaad wada socotay horaad ku socota ku dhaado markaa dee kula yahay mayno markaase maxay ku yidhahdeen cabdillahi eh, ibn qabaab saxaabiga wa tuwaali rijaal calaa asmaa'iha laa calaa afcaaliha mian baad iskala socotaa cumar iyo abubakar iyo cali waxbaad sheegaysaa wallaahi lanaqtulannaka qitlatan maa qatalnaha axadan waxaanu kuu dilaynaa qaab aanaan cid kale u dilin adinka koro fadabaxuuh wa baqaruu badna imraati ya caloosh ka sugaytan qof duunayn oo ilmihii caloshkiisa ka soo saaray isagana waa gawraci o de waxba hala yaabeen de ninkani waa un barnaamijkaas ku socdaa qaabka wax u galaysaan saas qawaaciddaas ku socdaa marka isku qawaacid baynaan ahayn marka anaan manhaj ahlusuna wadana isna manhaj khawaarij ba wataa shubhada qodobka toddobaad oo aynu shaxalayna yar taabanay laakiin aynan e, ka jawaabin wuxuu ka dhigtay masalada toddobaad alishtiraaku fi lmajaalis atashriiciya alcilmaaniya kufrun mushaarako iyo wadaagsi la galo laga qayb qaato golayaasha maxaanku baarlamaanada iyo waa oo wuxuu yidhi alcudwiyatu fii majlis musharaciina kufr hatay lahayn maogtahay khilaaf baa ka jira gelitaankeeda laakiin in wax lagu gaalaysiiyaa waa guluwun iyo maxaanku dhahay shuduud arrinta marka waa nimanka waa ninkan takfiirkaa qaba iyo rag lamid ah oo iya qudhoodu kula socda mabaadida noocaas waxaan leenahay horta xog badan ma hayo de mogta meelaas iska fadhiyaado waxaan iska shakaynayaa golayaasha tan waxa lagu qora ee ay qodobada lasoo saaraa kulligeed ma wada aha asal ahaan wax shareecada khilaafsan golayaashan andimo iyo waxyaabaha caamka ah ee masaa'il ku saabsan wasaaradaha iyo maamuladooda iyo shirarka iyo maaratay sida wax loo abaabule iyo qolo walba waxay bajetka loogu talagalay sayd waxyaaba fara badan oo masaalixda caamka ah ayaa horta laga hadlaado idaari oo baxti oo soo gelaya antum aclamu biumuuri dunyaakum soo gelaysa amaskutu canhu wax laga aamusay ah oo shareecada markaa mubax ku ah horta horta inuu fahmo waa muhim haddaynu u nimaadno waxyaabaha mukhaalifka ah oo laga yaabo way dhacdaa in tashriic la sameeyo khilaafsan kitaabka iyo sunnaha oo mararka qaarkood la keeno baarlamaanada iyo wax la halmaala waxyaabo ilahay subxaana watacaala sharcigiisa khilaafsan taas dadka galeen wanaagsan ee aynu hadda len ha galeen oo shareecadu a leh waa loo ogol yahay wixii lagu soo kordhiyay meeshaas ee sharci khilaafsan laba hal mid noqonaysa intay ka hadlaan oo tafniidaan inay dad badan jabsadaan oo wix meesha lagu buriyo waa dhaca sooma oo ha dhaca oo doodu badato waa ogeed waagi dhu barnaanka waaa halka kan waxaa la ohan jiray in bangiye ribooya la furo dood baa ka dhacday boqol isku qaado la isuma baxdo culimada kaasho rag kaada waa ti marka dib bahdi la joojiye haddii munkarkaa weyn la joojiyo dee maxaan ku weynay munkarkaa soo bixi lahaa ee shareecada khilaafsan in laga hadlo golaha laga dhex qayliyo oo qofku xaqa u ka sheego oo shaygaa shareecada khilaafsan oo ka dhex hadlo oo afkiisa furto oo gurub u helo oo dadka islaamku wayaan dadku intooda badan marka eh, waxaa laga yaaba inaan la qaldi karin wax fara badan hadday saa u dhaca khayr haddii la marsiiyo oo isagu awoodu waayana qofkii awooddiisa wixii ahayd hadduu gutay oo intii karaankiisa uu ka hadlay laa yukalifu lahu nafsan ilaa wascaha xadiidka hotaynu soo maray man kariha faqad bari waman ankara faqad salim walaakin ya man radya wataabac marka dee ridaa mutaabacay ka tag waa ninkan afku kala qaaday waa qarinaya afkiisu kala qaad waa qaynaya waa ka joojiya waa beri baan ka nahay oo ujeedinaya waa diidan yahay waa inkira arrintaas wixii qofku marka awoodiis ka baxsanna looma haysto shareecada islaamka ibn cusaymiin isagoo masalada ka hadlay wuxuu le cindama naqulu anahu kaafir yani alxaakim almusharic kayr ma anzal allah famacnaa dalik ana hada alficla yuusilu ila kufr ficilkaasi wuxuu gaadhsiiya marka u leenahay waa ninkii tashriicasay waa macnaha ficilkaasi gaalnimo ayuu keenaya walaakin qad yakunu lwaadicu macduuran ka xukunka sameeyada qoreen tashriiciba in aanu gaalahayn baa dhici karta mila an yugarara bihi waa in la khatara oo kale oo yuqaalu ina hada laa yukhaalifu islaam qodobkan islamka ma khilaafsana daliil baa loo hayaa aw hada min amasaalix mursala aw hada mima raddahu islaam ila annaas wixii dadka loo geyay ka hadlaan weeye marka de qowl mufiidku ka hadlay mujalka laba sabxada laba boqol sideed lixdan marka arrintu inaanay ahayn mar kastaba l waa uu ku dhaca xitaa ka naftiisu uu baahan yahy in si kale loo eego midda kale waxaa meesha ku jirtaa gelitaanka baarlamaanada la gelayo dee maaha qof kastoo iska gel inagumaynaan kumaynaan hadlina waxaanu leenahay ciddii masaalixda islaamka wuxuun ka qaban kartaa ee karti u leh weliba had iyo goor gelitaanka meeshaas mutlaq ummadda uma wad aha oo rasuulku abudar oo kale wuxuu ku leeyahay ya abaa dar inaka daciifun marka macnaha waxay aimadu ka qaadanayaan ninka waxoogaa meelaha maamulkao kale aan u qaban karaynin oo isagoo awooddiisii aan lahayn ama laga yaabo inuu ku saamo ka baqayo isaga ka bayro nin baa jira adag waxtar ah oo markaa awood u leh inuu arrinta jeeri karo kalaga hadlay waa kaasinoga ninka waa qaban karaa marka masaalixda wuxuu muujin karaa masaalix inu ka qabto taqliilu shar meeshan munkarka ya sharka inuu yareeyo ahdaafta loo gelaya meesha maaha iska gal saa darteed ba ibnu taymiya wuxuu tilmaamay wuxuu ka hadlayay mar maxaa la odhan karaa qofkaasi ninkii daalimka u kaalmeeyey wuxuu yihi almuciinu cala اlإثm wاlcudwaan man caana man caana الظaalima calىa ظulmi ama man caana اlmaظluum calى takfiifi الظulmi canhu aw calى adaaءi اlmadlamati fahuwa wakiilu اlmadluum laa wakiilu الظaalim sidaa sharcu ka hadla ninka meesha ku jira ee dulmigii raba inuu khafiifiyo oo ciddii dulmigu ku dhacayay wuxuun ka khafiifiyo ninkaasi ma wuxuu u kaalmeeyey ninkii daalimka ahaa mise madluumku wakiilu yahadoo waxtar u yahay tusaale fiican bu waliba keen aad u cajiiba wuxuu nin daalima ayaa nin buu ku xukumay xoole intaa laken haddii kale waa baqanta markaasaa nin baa ninkan daalimka ah u wadawadeeyo dabcan inuu wuxuun ka rido wareedhe waxaad yeeshaa toban ku keen buu yii markaasuu yihi ninkan waa miskiin waxa ma bixin karo waa duufaysan yahay waxaad yeelaysaa adeer toban ka dhinoo nin oday baa akhyaal baa tocaynkaasoo inagaysaa isku hayno shan kun buu ka dhigay war shan keen shan buu ka qaado shantii buu geeyey hadda shantan laga qaado waa dulmi ninkaasaa la siiyey ninkan wadda wadeeyey ma nin madluumka u gargaarayba oo xasanaad iyo ajar buu shantaa kunoo ka qaado isaga u geeyey noqonayaa mise wuxuu noqonaya nin daani ku kaalmeeyey aljawaab ya madlum kaalmiye waa madlumka ninkaas waa muciin cala madluum waa wakiilkiisa waayo tobankaa kun haddii laga waaya qoorta laga goynaya toban kun bula rafan lahaa keel ku xukumay waxbuu ka khafiifiyey arrintaas markaa waxa weeyaan gelitaanka meeshu in markaa sharka la yeelayabaa danteedu tahay nabiyullahi yuusuf baad haysaa oo xaakim gaar ah iyo mujtamac gaar ah buu xukunkii ka qayb qaadanaya si uu bulshada wax u taro oo marka duruufaha dhaqaale adag yimaadaan uu qabto ibnu taymiya aada masalada mujaladka labaatanaad sabxadda lix iyo konton ilaa toddoba iyo konton hadal aad u qiimo badan bu ku sheegay balada kaa dhegeyso ila ibnu taymiya inagu xuuxini kasta wa ibnu taymiya saa yidhi waxa uu qabaa kitaabka ku yaalana aqbali mayaan hadalka in la jimciya lu sheekha mogta in yar bay goganayaan marba wuxuu yidhi wa min hada albaabi tawallaa yuusuf asidiiq calaa khazaain ardi lmilki misra bal wamasalathu an yajcalahu calaa khazaain ardi wa kaana huwa wa qowmuhu kufaaran qoomkay ninkan madaxda gaalay ahaayeen kama qaala tacala waqad jaakum yuusufu min qablu bilbayinaat famaa ziltum fii shaki mima jaakum bih wa qaala tacaala yaa saaxibayi sijni aarbaabu mutafariquuna khayru am illaahu am arbaabu khayru am illaahu lwaaxidu lqahaar أرباب خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذا كم رئيس ومعلوم أنهم مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم wuxuu yidhi waxaan shaki lahayn nimankan gaaladii nidaam bay lahaayeen lacagta ay u qabtaan oo lacagta ay ku bixiyaan oo askarta iyo raciyada ay qaab bay u shaqaysan jireen taasina maaha sunihii ambiyada wax ka duwan bay samaynayeen ila dadkuwaba gaale walam yakun yuusufu yumkinuhu an yafcala kula maa yuriid yuusufna suuragal uma ahayn e inuu sameeyo wax kastuu doonayo wa maa yaraahu min diin اllah faina alqawma lam yastajiibuu lah laakin facala almumkin min alcadli walasaan wuxuu sameeyey wixii u suuragal ahaa oo cadaalad iyo ixsaana soo ma aragti wanaala bisulطaani min ikraami اlmuminiin min ahli beyti maa lam yakun yumkin an yanaalahu biduuni dalik wahada kulluhu daakilu fii qowli faاtaquu اllaha ma stactum waxa uu samey isagoo gaalo ku dhex jira oo nidaamkoodii meesha ka socdo oo wuxuu qaban karaya o ka dhex wado ayaa haddana waxa weya waa arrintusa fataqu llaha ma stactum bay noqonaysaa markaas wuxuu leeyahy faida sdaxama waajibaani laa yumkin jamcu haddii laba waajib ay isceeliyaan oo aan suuragalahay in la jamciyo oo faqudima awkaduhuma labada waajib kii adkaa la hormariyo lam yakun ilaakhiru fi hada alxaali waajiban ka kale marka xaaladda waajib noqon maayo so ma <coughs> walam yakun <coughs> walam yakun taarikuhu liajli ficli اwkadi taarika waajibin fi اxaqiiqa noqon maayo hadal aada u dheer oo fara badan maslada ka hadla waxau lenahy marka eh, dee ninkan wuxuu u baahan yahay fahm masaa'ilku waa masaa'il waadixa gelitaanka iyo waxa loo gelaya iyo eh, siyaabaha waxa shareecadu ogoshahay oo diintii dhaqankeedii wax badan adilada loo hayo inuu ku warwareego markaa garuma laha masaailkan insha alla w kal habeen dambana waan ka gaari karo wuxuu yihi halkan hadaa mafhum jihaad baynu ka hadlaynaa jihaadka qudhiisu horta waa jihaadku waa dirwatu sanaam islaam waana acmaasha ugu waaweyn ee islaamka waxa ugu fadli badan bu ka mid yahay waxaa loo keenaya halka kana qadiiman wa xadiianba inxiraafka mafhuumka la inxiraafiy oo jire yaa hore u inxiraafiyey kuwa badan ba inxiraafiyey waxaa ka mid ahaa nimanka la yihahdo raafidada oo kale raafidadu maxay aaminsan tahay waxay ku le ilaa la helo wadaadkii sirdaabka galay ee imaamka ahaa ilaa uu soo baxo jihaad ma jiro inkastoo ninkii loodhan jiray khumayni uxoogaa wilaayat ulfaqih waxaa intu soo saaray yii war meesha ninkaas umayne hadda diyaada waan iska sii wadan kara maasha ya khumayni baa soo saaray fatwada madhabkooda laakiin waa lagu kacay kuliis waa waa inxiraaf kuwo kaloo gaalo iyo gaara gaaladuna jihaadka waxay ku haysaa dagaal xoog leh oo niman qadyaaniye la yihahda iyo hulaam axmed loodhan jiray ingiriiska sameeyey oo gaalka xunka waddanka haysta caalamka joogi jiray aad buu ula dagaalamay jihaadka si markaa looga siibo nolosha jihaadku waa nolosha ummadda islaamka iyo cizadii sharaftii marka qaar badanoo hadda dee ku saamoobay afkaartaas oo maaragtay waa maxay jihaadka dadka laiskaga duulaya iyo wadama iyo waxbaa ka maata oo aad maarata ku noocaas waa jiraan noocyo kalena waa jirayaan iyago qudhoodu oo si xun u fahmay oo waani marba waxaa laysa kullu baydaa shaxma adgu xanaaqe laysa kullu baydaa shaxma wax kastoo cadibarur maa xabadii qac laga siiyo de adar jihaad maaha qaar ba u iska haysta iyona wax kastaba jihaad ka dhigaya oo ninka keligii iska jihaadi karo wuxuu doona samayn karo marka mafaahiim badan oo qaldan ayaa jiro u baaha marka in waxoogaa la taataabto wuxuu yihi aljihaadu huwa luqatan almashaqatu weeyaan e mashaqa iyo dhib wuxuu jihaad wa sharcanna marka laga hadlayo wa mafhum lkhaas mafhuum caama iyo mafhum khaasa buu leeyahy marka mafhuumka khaaski waxa weeyaan oo jihaadka gacanta ahaa luqatan almashaqa wa sharcan aljihaadu fi sabiil lah o bimacna qital loo jeeda huwa badlu ljuhdi fi qitaali kufaari lmuxaaribiin liiclaahi kalimat اllahi tacaala waa dadaal in la bixiyo iyo juhuud la bixiyo la dagaalan gaalada la dagaalamayo si kelmadda ilaahay kor loo qaado litakuna kalimat اllahi hiy اlculya wa hada اljihaadu ima jihaadu dafcin wa ima jiha jihaadu dafcin inuu yahay oo ah in cadowgii la iska difaaca kusoo weeraray wa imaa jihaadu alab inuu yahay mid iyaga baadigoobka ah in laga daba tegayo walikullin waxaa u sugan axkaamuh wa tafaasiiluhu lmuqararati fii kutubi ahli cilmi mid kastaaba wuxuu leeyahy axkaamtiisa iyo tafaasiishiisa yani ku sugan kutubta ahlucilmiga oo jihaadu alabkuna in laga daba tago gaalada guryahooda lagu baxo iyo waddankay degan yihiin lagu baxo si loo furto oo dacwadda iyo diinta iyo khayrka loo gaadhsiiyo oo cidday markaa caburinayaan oo islaamku waa waxaa socda war waan islaam baan ahaye horta idinka baydha ma ay soo geli maysid ana dee kaa yeeli maayo dadka inaad haysata malihid caqu malihid dadka waxaa rabaa in loo sheego iga hor bayr la hadlayaa waan soconaya waan kusoo dhexgelaya ummaddaan u sheegaya islaam baa la yidhaahdaa caalamka ilaahay aniguu ogol yahay may soo geli maysid dee waa ma ogolana agga rabbaan ka socda ma oguli dadka ma haysan karti marka dadka in jihaadku waa cizada iyo sharafta ummadda gaalada udheeda baa raxmo ugu yahay si loo badbaadiyo naar uga badbaadaan kaas waa <coughs> <coughs> xadiidku wuxuu ah man lam yakzu walam yuxadid nafsahu bilqaswi maata calaa shucbati min nifaq qofku marka inuu mar kastaba niyadiisa ku jirto duulaan gaala iyo cadowin la dagaalamo isjeclinta wa waana fardu kifaaya cala qawl raajix jihaadka alabiga ah ee gaala la raadsanaya midna waa jihaadu dafciyo waa saailka cadowga ah ee kusoo weeraray ee maalkaaga iyo naftaada iyo dalkaaga kugu soo weeraray kaana wey la iska celiyaa oo xaaladaha fardu caynka u noqonayo dhowr xaaladood wey haddii gaaladii waddanka intay soo weerarto ay qabsadaan hujum intay kusoo qaadaan wuxuu leeyahay ibnu taymiya wuxuu leeyahay idaa dakala alcaduwu bilaad alislaam falaa rayba annahu yajibu dafcuhu cala alaqrabi faaqrab gaala hadday waddan qabsato kuwa meesha jooga meeshaas oo kalay iyo kuwa ku dhow ku xiga alaqrab alaqrab alaqrab falaqrab baa markaa dee loo kicinaya la iska celinaya nimankaas marka waxa weeyaan waayo muslimiintu dee inay isu gurmadaan baa asla haddii ninkii madaxda ummadda u ahaa daa'ifo mucayana jihaadkood doono fardu kifaayaba ha ahaadee uu cayimo duulaanku idinka ayaa laga baxdaan oo dad gaara la cayimo kuwaana waxay ku noqonaysaa fardu cayn ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infuruu fii sabiili ahaaqaltum fi lard aradiitu biاlxayaati dunya min aakhira waida stunfirtum fanfiruu haddii goobta dagaalka qofku u yimaado oo dagaalku doon fardu kifaayaba ha ahaadeen goobtii mar haddaa timi dee tawali yowmi zaxfi lama ogola in dib loo jeesto goobta mar haddaa timi waa waajib ma bici karti in dagaalku si guud un dee insxaabi la say mooyaane iyo xeel dagaal idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluhum اladbaar waman yuwalihim yowmaydin duburahu ila mutaxarifa liqitaal aw mutaxayizan ilaa fiha faqad baa bigadbi min allah marka waxa weeyaan maraacisha waxuu leeyahay xaaladahaas ayuu fadwacay noqonayaan والجهاaد بمعناه العام أربع مراتب جهاaد النفس وجهاaد الشhيطان وجهاaد الكفاaر وجهاaد المنافقين jihaadka marka macnihiisa caamkaa la eego waa afar martabo jihaadu nafsi naftooda la jihaado maxaa lagula jihadi way soo socotaa wa jihaadu shayaan lala jihaado wa kufaari gaalada lala jihaado wa munaafiqiin afartaas marka w amaa jihaadu nafsi fa arbacu maraatib jihaadu nafsigu afar martabo ayuu leeyahay aydan noqde ixdaahumaa ta jihaadu nafsigu dee waa weeyaan adilo badanna waa leeyahay oo rasuulka baa yihi salawatu ullahi wasalaamu almujaahidu man jaahada nafsahu fii طaacati اllah mujaahid waxaa la yihahda ka naftiisa kula jihaada طaacada ilaahay xadiidka imaam axmed iyo ibn xibaan iyo baa wariyey waana xadiis saxiixa fii saxiix اjaamic kun lix boqol sagaal iyo tobanad buu ku suganya wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waa dadaalka dacwadeed iyo nafta lagula jihaado jihaadka nafta noqonaysa oo dacwaddii iyo diintii iyo khayrkii oo aayaddu suura makiya ku timi waxaa ka mid a nin baa u yimi rasuulka markaasu rasulka ilah waxaan doonaya inan jihaado qaala alaka abawaan laba aab waalid ma qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid maxay tabcanaydu ya iyaga de u shaqeha iyagoo adeec marka daacada waalidka la ateeco oo loo khidmeeyo ayaa maxay noqonaysaa qudheedu waa nooc jihaad ka mid ah smaart ibnuqayim baa wuxuu leeyahay ina jihaad alhawa in lam yakun acdam min jihaadi اkufaari falaysa biduuni hawadaya naftana waa jeceshahay naftana xumaha jeceshahay madax bay nafta socotaa in fara adag lagu qabto haddaanay jihaadka gaalada ka xoog badnaynba ka weyneen kama sokaysa buuri markaasu wali wuxuu leey kitabka waa rawdat lmuxibiin kitabkiis la yihahdo safxadda afar boqol sideed iyo tobaatane wa samictu shaykhana yaquul waa ibnu taymiya waxaan ka maqlay buri isagoo le jihaad nafsi walhawa aslu jihaadi اlkufaari walmunaafiqiin nafta oo lala jihaado wuxuu asal u yahay maxay jihaadka munaafiqiinta gaalada la jihaadiyo fainahu laa yaqdiru calaa jihaadihim xataa yujaahida nafsahu hawaah awalan nimaan nafti ka adkaanini mar haddaad naftaada cibaado ku toosin oo naftaada hagaajin oo ilaahay ku xidhin dee xabad markay bacbalaysa cararaysa ila ataa iska meel marane adkaysan kari marka waxa weeye aasaasku waa taas in xaggaas laga soo bilaabo marka wuxuu yidhi ixdaahaata hore an nafta inu kula jihaado weeye calaa tacalumi اlhudaa wa diin اlxaq diinta barashadeeda iyo hanuunka iyo xaqoo la barto waa nafta lagula jihaadaa taasi waa qodobka koowaad ahaaniyatu labaad an yujaahidahaa cala bihi bacda cilmi waa inuu kula jihaadaa inay naftani waxay baratay ku camal fasho oo haddii aanay wii waxay baratay aanay ku camal farin waxaa laga yaabaa haddaanu cilmigan waxyeelin buu ley ibnuqayim anfici maayo haddaan waxyeelin ba iska daayo mar haddaan lagu canfayn diinta in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati ya أنزل من البيت والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنه وعالم لا يعملا بعلمه معذب قبل عباد وثن wada xadiidka waa kii haabatay mogta qoladii qofka u horreeya lagu cadaabiya maanta dabka lagu shidayo naarta jahanaba waa ninka wax bartay oo laleeyahy la xusuusinayo waad waa lagu baray diinta waad waad baratay waka waan bartay waanan baray mee waad baratay liuqaala caalimun waa lagu yidhi xagga naarta u taaba ma sahlan arrintu marka nafta wa in lagula jihaada marka camalfalka diinta الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه inuu kula jihaado dacwaday diinta faafinteeda iyo baridda qofkaan diinta kale inuu baro oo kula halgamo ya isaguna barto ummaddana baro faafiyo dacwadda ka shaqeeyo ta afraad waxa yujaahidha nafta inuu kula jihaado calى الصبر في ذلك oo masaladan wuxuu odhan jiray ibnuqayim kitaabka miftaax daar الsacaada ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير جهادku waa laba nooc oo kaa gacanta laga dagaalamayo kaa dadka qayb gelaya aad bay u fara badan yihiin buu yidhi wajihaa wuxuu yihi iyo wajihaadin بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أطباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه midna waxa weeyaan buu yihi waa jihaadka khaaska ah oo waxaa laga helaa ka atbaac ila kii hore ma ogtahay korasi oo laba bilood oo xoogaa waxaa la yihahdaa dhibooga dhiboo ka saar ba dhibooga lagaa saaraya laba bilood ama saddex bilood dhibooga marka lagaa saaraya waa lagu barayaa eh, small armiska waa la hubka yareer siluri bastoolada akeega maxaan ku leha maaratay eh, faalka eh, ka ugu weyn maxaan ku leha bkm-ka wii hubkaas inta yar baa lagu baraya sa u daaranto saddex bilood baa fururkooda xilkooda riidooda sheegata lagu baro gal baa lagu leeyahy haye inaad sheekh noqoto umadda diinta gaadhsiiso maxay qaadanaysaa ma saddex bilood may qaadanaysaa intay qaadanaysaa ya zeen bay qaadanaysaa marka wuxu uhi kaa kale oo khaaska ahi waa atbaacu rusul iyo jihaad اla'ima waayo manfacadiisa badan oo intaasoo khalqi buu soo saaraya ninkii dee daaciga ahaa cilmiga iyo diinta garanaya intaas hawshu way badan tahay oo waxa weeyaan deergarowga waxbarashada cadowgiisoo badan ninka waa diinta hadda waan sheegayaa hawshu markaa ma yara saa darteed buu leeyahy kaasaa xoog badan badan oo aayaddii qur-aanka ahayd buu keenayaa falaa tudc اkaafiriin wajaahidhum bihi jihaada kabiira ihaad dawga lagu shegay diinta faafinteeda jihaad kabiir ah soma arrimaanu sheegayna maha macnaheedu in la yaraysanayo jihaadka gaalada gacanta laga dagaalay lakin waxa weeyaan waxaanu isku rakiban yihin ninka tan ku filaada ya ta kana ku filaanaya laakiin nin diintii cibaadadiis iyo diintiisi ay waxaysan tahay waxba keeni maayo waay markaa wuxuu yidhi an yujaahida calى sabri calى dalik markaa mashaaqa dacwada iyo dhibka iyo waxaasoo marka waa inuu ku sabraa oo u adkaystaa wuxuu yidhi marka hadda ibnu qayim wuxuu tilmaami jiray haddii faida stakmala hadihi maraatib afartaa martabo afartaa martabo hadduu kula jihaado maxay tahay afarta martabo maxaynu idhi tacaalim huda camalfalka dacwadda ku sabirkeeda markuu intaa kula berito muxuu soo baxayaa buu yihi saara min الrabbaaniyiin buu noqonaya faina الslف mujmicuuna calى ana alcaalima laa yastaxiqu an yusamى rabbaaniya xatىa yacrifa alxaqa wayacmala bihi wayucalimah faman calima wacamila wacallama fadaka yudcaa caظiima fii malakuuti الsamaawaat waa qofkii bartay diinta oo maxaan ku dhahdaa bartay oo ku camal falay oo baray dadka kale qofkaasi markaa waa rabbaani masalan ilahay ku haynaga dhig rabbaaniinta waay wa ama jihaad shayaan famartabataan shaydaanka jihaadka waa laba martabo ixdaahuma midkood aljihaadu lidafci maa yulqihi min ashubahaat wa in jihaado wuxuu shaydaanku nafta kusoo tuurayo shubahaad ah iyo shakiga dhaawacaya iimaankaaga ila shaydaanku intaa iraadaad buu qalbigaaga kusoo tuuraya shubuuk buu ku gelinaya shubahaad buu kugu furaya wixii noocaasa waa wey naftagood kala jihaada ta labaadna waxaa weeyaan jihaaduhu la jihaadkiisa lidafci maa yulqii min ashahawaat wuxuu shaydaan kusoo tuuraya nafta oo shahawaad ah ilaaadka faasidkaa xumaan buu doonaya macaasibuu rabaa waxbuu rabaa wixii noocaasa saa darteed baa wuxuu sheekhu odhan jiray muqayim markaa jihaadka hore oo nafta lagula jihaado maxay in laga ilaaliyo maxay waxyaabaha shubahaadka ah markuu ka adkaado shubahaadkaas yaqiin baa imanaysa soo deg yaqiinta marka qalbigiis ku degeysa ka labaad oo shubahaadka ah markuu la dagaalamo meel saarana maxaa imanaya sabirkii baa imanaya markaasaa imaamada imanaysa adduunka inuu hogaamiyo wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqinuun asabr waalyaqiin labadaas markuu isla helo wuxuu odhan jiray ibnu taymiya faimaamat diini tunaalu bisabri waalyaqiin hogaanka diinta ummadda la hogaamiyo diin lagu hogaamiyo waxaa lagu gaadhaya maxay sabr iyo yaqiin baa lagu gaadhaya وأma جihaad الكuفاar iyo والmunaafiqiina fa arbacu maraatiba gaalo oo lala jihaadayo munaafiqiintu isaguna afar martabay noqonaysa biاlqalbi baa lagula jihaadaya wاlisaani wاlmaali wالnafs wajihaad الkufaari baa akhasu biاlyad wuxuu ku gooni yahay la gaar yahay gacanta wajihaad munaafiqiin akhasu bilisaan isna carabka ku gooni yahay oo gacan la qaadi maayo munaafiqiinta ya ayuha nabiy jaahid الkufaara wاlmunaafiqiina waqlud calayhim marka waa la jihaadaya intaba jaahidu اlmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum marka gaadi waa lagula jihaadaya maraatibtaas oo maarata maalki baa lagula jihaadaya waxaa weya naftia lagula jihaadaya carabka lagula jihaadaya marka waxa weeyaan laakiin farqa udhexeeya gaalka iyo munaafiqa qofka munaafiqa isaga gacan loo qaadi maayo oo dee qalbiga iyo lisaanka iyo maalkii baa ku kaftamaya markii la weydiiyey in dee nimanka la laayo munaafiqiintana wuxuu yihi xataa laa yataxadaث الnaasu ana muxameda yaqtulu asxaaba sa adagu u sheekaysan maxamed asxaabtiisu laynaya marka waa diiday rasulka munafiqinta lama laynay lakin de waa la sirtooda la sheegay xumahooda wadaan baa la fashilinaya qur-aanku de intaa waa waa laga hadlay munaafiqiinta waxay qabtaan isa yihiin waa bananka la soo dhigaya wa ama jihaadu arbaabi الظulmi wاlbidaci wاlmunkaraat dadka ah, ulmiga u saaxiibka ah ahlubidca iyo munkaraadka faalaau maraatiba saddex martaba dadkaadi goor maa wada aalimiinta ahlubidca alulaa bilyadi tore gacanta idaa qadar hadduu karo markaa cidda hawsha haysa fain cajaza hadduu ka caajiso intaqala ee lisaan carabka u guuraya fain cajaza hadduu ka caajisan jaahada biqalbi qalbigu kala jihaadaya fahadii alaaثa cashar alaaثata cashara martabata min aljihaad waa saddex iyo toban martabo oo jihaadku le marka la isu geeyo marka halkan dambe de waxa u daliila saddexdaa in la marayo xadiidkii macruufkaa man raa minkum munkaran ya faridoon biyadi falam yastadic falam yastadic wadalika adcaf lmawka wa ama jihaadu الnafsi والshayطaani nafta iyo shayطanka loola jihaadaa fafardu caynin bay ku tahay qof kasta laa yanuubu fiihi axadu can axad qofna qof naaib kama aha naftaada in la jihaado oo waxa la shay kula jihaado wa amaa jihaad اlkufaar gaalada jihaadkeedu iyo walmunaafiqiin faqad yuktafaa fiihi jihaadka in lagu kaaftoomaa la arkaa bibacd ummadda qaarkeed idaa xasala minhu hadduu xasilayo maqsuuduljihaad jihadka maqsuudka haduu ku xasilayo oo dee qaar oo maaragtay ka mid inay jihaad ku jiraan ummad walba inay ku jirto waxba shardi maaha mar haddii maqsuudka xasilayo loo dalla wa nara ictibaara almaraaxila اltي bara bha تashriicu qitaal الkufaar wanara waxaa arkaynaa ictibaar maraaxisha in la tixgeliyo allatii maraaxishi mara biha tashriicu qitaal kufaar gaalada la dagaalankeeda jidaynta in la jideeyey maraaxishay soo martay in la tixgeliya baanu arkaynaa faqad kaana muxarama fi cahdi maki zamankii maka la joogay ahdigaa markaa dagaalku de xaaraan bu aha maxaa yeeley waa licadami shawka awood lama haynin awood la-aan weeye uma asbaxa maaduuna bihi fi cahdi اmadani dabeetna wuxuu noqday mid la ogolaaday samankii madaniga ah madiina markii la yimi uma ma'muura bihi mid lays amray buu ahaa liman badaahu bilqitaal qofkii dagaal bilaaba waxa weeyaan ayaa loo ogolaaday uma ma'muura bihi buu aha lijamic mushri kadibna mushrikiintao dhan in markaa lala dagaalamo ayaa la isfarayay maraajicda halkaa ku qoran baa dib ugu noqonaysa marka waa maraaxil tashriic aljihaad weeyaano waxaa u horreysa horta in laga gacmoo la laabto alam tara aladiina qiila nkufu aydiyakum wa aqiimu الsalaa wa aatu zakaa falama kutiba calayhim اlqitaal idaa fariiqu minhum yakshawna الnaas ka khashyat illah aw ashadda khashya marka marxaladaas tii horeysa bay gacanta way laabtaa xikmaddu markaa maxay ahayd marxalada maka la joogo in dadka la yidhahda jihaadi maysaan ee cagadhigta oo gacmaha laabta oo wardiya oo diinta akhrista oo qur-aan akhriya dacwada faafiya talaabana qaadin maxay xikmaddeedu ahay kow horta muslimiintu waa dad tabar yar cadadkooduna waaryahay ibnu kaiir saas u sheegaya waa dacfu muslimiin wa qilata cadadihim tiradoodu waa yartahay afraadda soo gashay diinta tabarna ma hayaan tirana ma hayaan taya iyo tiratona ma hayan tabartoona oo haddii marka ay gacan qaadaanna dee wal baabiinaya talibaad waxaa weeyaan alicdaad watarbiya ayaa meesha ku jirta qaacida salba in la diyaariyo dad maxaan ku u dulqaadan kara oo xilka qaadi kara diinta tan iyo dacwadda tan oo caalamka gaadhsiin kara marka waa in lagu soo dhibaateeya oo eh, jiijiidkii eh, maka iyo dhagaxii las kor saari mashaakilaadka iyo wixii rag la soo mariyey waa la diyaarinaya kaadir baa la diyaarinaya culus oo nimankani waxay ahayn carabtee quraysh meesha deganaa niman maaragtay haddii far lagu tagaa shanta taagahayd ya mawrkooda baa lagu diljiyey meshu dabal ka teado niman fuud bay ahayen ya waxyaanan waxyaanan calaa bakr akhiina idaa lam najid ilaa akhaana cidaan weer ku qadna haddaan weydoono kuwaanu qaraabadan ee tolka nahay baanu ku bilownaa dadka waxay mogtay dagaal iyo ujoog ah xaraam ujoog iyo gacan kaadal waa haddii juul gacanta shan taagaya marka waxaan rabaa ummaddaas inay noqoto ummad waana ummad fudud ummad caynkaas maynaysa ummad haddii talaaba gacan fududay waa mad aan miisaan weyn lahayn oo hadda inagan haysa somaliya soma halkan xabaddu waxbaa la dilaya inta qof aan macanahayn marka ummadda eh, culus baa la diyaarinaya waxaa ka mid ahaa in balaagu gaadho ummadda oo kuwan mushrikiintaa naftooda xujada lagu ogo oo ay dhegaystaan rasuulka oo u dhex socdo oo intaa ay maqlayaan yana waa ka mid xikmad mesh ku jirta taasi marxalad marxaladii labaad idan baa la siiyey ibnulqayim muxuu lahaa marka hore sabr iyo cafi safaa la wadeeyey marka xataa qawiyat shawka marka awoodooda xoogowday madiino joogeen oo dhibkana cuslaaday aadina lahum biqitaal waa waa loo ogolaadas itaalka laakiin laguma fardin maxaa la yidhi udina liladiina yuqaataluuna bianahum ulimuu udina ya bianahum ulimuu wain allaha calaa nasrihim laqadiir marka waay halkaa taagan tahay waa idan waxaa saddexaysaa cidda idinla dagaalanta la dagaalama yaa sdexaynaysa waqaatiluu fii sabiili اlahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allah laa yuxibu almuctadiin marka dambe waxaa la amray gaalo oo dhan gaalihii meel ay joogtaba far adag lagu qabto waqaatilu mushrikiina kaafa faida nsaraka ashhuru xurum faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum meel kasta ku war jeefa nimanka meeshaa ka heshaanba ya meeshaa ka heshaanba halagu laayo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah umirtu an uqaatila الnaas xatىa yashhadu an laa ilaha ila اllah xataa yaqulu laa ilaha illa اllah faida qaaluu casaw minii dimahum amaru marxaladaas waxay marxaladii u dambeysay markaasaa waxay aimadu ka hadlaan oo marxaladaasi ma waxay naskhinaysaa naasi ku tahay hee wixii ka horreeyey oo wixii ka hor o dhan waa la baadadgeriya soo qaad male mise arrintu saa maahee maraaxishao dham waa cinda alxaaja lagu eegaya oo haddii darfigii darfi og yimaado kufga idinku meesha kaa maqna aga dhigta xaaladu caaladiga lamidta in la yihahdo khilaaf baa ku jira marka culimada qaarna waxay leeyihiin waa waa la naskay waxaas oo dhan oo tawn baa banaan qaarna waxay yihin maya zarkashi o kale kitabkiisa alburhaan iyo suyuudi itqaankiisa way ku sheegeen in ay arrintaasi aanay ahayn naski aanay ahayn ee la eegayo xawaashii xaaladaha la fiirinayo ibnu munaasif ninka la yidhaahdo oo nin aimatu shaaficiya ka mid ahaa kitaab aada u fiican oo jihaad ka qoray le mujaladooda la yihahdo alinjaad fii abwaabi اjihaad kitaab caynkaas aada u fiican oo baxi wanaagsan ka sameey jihaadka axkaamtiisa wuxuu leeyahay walaa naska calaa hada fi shay min alaayaat wax naskiga baabka kumayn buuri bal huwa raajicu ilى اaxwaal wma yajibu fi muqaawamati اkufaar wahada huwa alarjax axwaashaa la eegayaa buuri isla gaalada marba loo loo tacaali karo la dagaalankeeda baa la eegaya laakiin xaqiiqada waxay leeyihin khilaafkani waaba khilaaf lafdiya labada qaxood waayo hadda cid odhanaysa ma jirto iyadoo aan tamar lahayn gaalada hala dagaalamo idaan waxba hayn ha dagaalanto haddana odhan mayso laakiin musطalaxa naskiga naftiisa ayaa waxay leeyihiin salafku waxay odhan jireen naski marka la waa min baabi waxaa weeyaan eh, bayaan mujmal oo kale wixii ijmaalaha la caddeeyo caamkoo la khaas yeelo eh, maxaan ku dhahdaa mudlaqiyo la qaydo taasaaba naski u yaqiineen saa darteed buu wuxuu leeyahy ibnu taymiya raxmat calayh eh, kitaabkiisa asaari masluul faman kaana min almu'mina biardin huwa fiiha mustadcaf qofka dhul ku nool uu isagu daciif ku yahay aw fii waqtin huwa fiihi mustadcaf ama xilli tabardaran ay jirto falyacmal biaayaati sabri wasak ha ku camal falo walcafi caman yudi llaha warasuulah min aladiina uutu kitab mushrikiin gaaladaas iska dulqaato wa amaa ahlu lquwati fainamaa yacmaluuna biaayati qitaali aimati kufr dadka laakiin xoogga u saaxiibka ah ee awoodda marka la haysto oo muslimiintu quwadeeda ay muuqato la isu joojin maka gaala marka waa in gacanada loo oto waliba duulaanku sanadkiiba hal mar w lagu duulaa meeshoodii waddankoodii ya fainamaa yacmaluuna biaayati qitaali aimati kufr aladiina yadcanuuna fi اdiin wa biaayati qitaali aladiina uutuu kitaab ila akhirih xataa yacudu ljizyata can yadihim saakiruun waa faadi soma oo marka hadda xaaladdeena hadda aynu qiimayna hadda xaalatulquwa aynu taagannahay hadda waa inu iska maaragtay biskaa loo qabto mise xaalatu dacfibaa lagu jira maaa maxay kugu qiimaysan tahay ya xaalad jira waxay la tahay taasi waa iska taxsiil xaasil oo shay la arkayo ibnu kaiir markuu fasirayay wain janaxuu lisalmi fajnaxa laha oo imada qaarkood soo guuriyey ay yidhaahdeen ina alaaya mansuuqa biaayati sayf bay lagu naskay oo ah qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawm اlaakhir oo markaa waxaa la yihahda sulxi iyo laga qabali maayo wuxuu leeyahay fiihi nadarun maxaa yeelay aayadda baraa ee la isamray qitaalkooda waa idaa amkana dalik hadday suuragal tahay faama ida kaana alcaduwu kafiifan haddii cadowgu xoogan yahay fainahu yajuuzu muhaadanatuhum kama dalat calayhi hadihi اlaayaة اlkariima wain janaxuu lislami wajha wakama facala nabiyu sal اla alay slam yowma alxudaybiya falaa munaafaata walaa takhsiis waadix sooma marka waxa wey nimankani haddii muslimiinta dacif ku jiro inay waxoogaa la iska jeediyo la iska leejiyo inta raganimadu soo noqonayso oo danaal qabsado baa markaa asal ah qurطubi isaga qudhis macaas kalu keenaya faida kana muslimuuna calى cizati wamanaca wajamacati cadiida washadiida falaa sulxa mar haddii awoodi ay jirto falaa tahinuu walaa taxzanuu waantum lacalow walaa tahinuu ibtiqaaءi qowm in takunuu taalamuuna fainahum meesha dagaal goobta markaa jooga rag inagu noqotaan ragga iska celisaan mar haddii cizadii sharafta ay muuqato marka maslaxa la geli maayo soo maaragti laa subxa wain kaana lmuslimiina maslaxatu fi sulxi linafcin yajtanibuunah aw dararin yadfacuunah falaa ba'sa an yabtadi'a almuslimuuna ida اxtaajuu ilayhi waqad saalaxa rasul lah sl ala khaybar calaa shuruudi naqaduuha marka macnaha waxaa ku jira de way haddii maslaxa ugu jirto in heshiis aan qaadanno muslimiintu ay qaataan weliba xitaa ay bilaabayaan iyagu hadday arkaan inay ku jirto laa maana wax dhibaato arrintaas ma laha ay markaa qurdubi soo gurinaya marka waa weya maraaxishaas waa muhim in la fahmo wa naraa waxaan arkaynaa ana lilqitaali fi lislaami dagaalka muslimiintu ay dagaalamayaan ahdaafan baa yaanu arkaynaa oo ahdaaf baa jirta ahdaaftaas oo cadibatan weyn faqad shurica waxaa loo jidiyey lidafci can muminiinta la wa takhliisi lmustadcafiin dadka mustadcafiinta gacanta lagu haya in lasoo fakiyo oo laga soo saaro dadka gacanta ku haya gaalada wa tamkiin mumina fi lardi muminiinta in dhulka la makaniyo xataa laa takuuna fitna ilaa fitna iyo shirki laga waado wayakuuna اdiinu kuluhu lilah diinta dhammaanteed ilahay usugnaato marka jihaadku xikmad baa loo jidiyey sida weynaad ogaataan shay kasta oo xukun ah oo shareecada ku yimi xikmad buu leeyahy waxaan xikmad loo jidayni ma jirto ogaada nimaygu kutub maqaasida shareecanaada loo akriya qawaacid kitaabka la yihahda qawaacid Eh, maa qawaacid اanaam qawaacid اaxkaam fi masaalix anaam soo mahayn eh, iyo kutub kale oo badan jirta marka in dib loo raajico marka shareecadu jihaadka xikmad bay ka leedahay maqaasid bay ka leedahay waa ilaah kalimatila kelmada ah ilahy kor loo qaado oo dadku ilaahay ku xidhmaan oo laga saaro min cibaadat اlcibaad ilaa cibaadat illahi waxda addoommo kala dambeeya iscaabudaya iyo dad la gumaysananta laga saaro ummad ilaahay ku xidh in la helo ninkii markuu yihi rasuulka ilaahw arajul yuqaatu lmaqrab qadiim u dagaalamaya warajul yuqaatu lidikri waa ina libaax waa inan libaaxsan ka taabto geesi ah hala yihahdo warajul yuqaatu liyura makaana waa nin geesi hala arko muxuu yidhi yaa fii sabilah marki muu rasuulku yidhi man qaatala litakuuna kalimat lahi alculya fahuwa fii sabiil lah <coughs> marka islaamku inuu kor noqdo kelmadda ilah islaamku inuu kor noqdo ninka u dagaalamaya marka jihaadku waa islaamku inuu kor noqdo oo maqsadkaasi hadduna xaqiiqoobayn de markaa de jihaadka jihaad ku noqon maayo waa lugooyo waa laga juqiya waxaa eh, axaadiis way banta bucitu bayna yaday saaca bisayfi xataa yucbad allah waxda laa shariika lah marka hadafkaasi hadaf macruuf ayuu ahaa raddu ictidaa muctadiin baa ka mid ah dadka muctadiinta ee weerarka ku ah ummadda in la iska celiyo waqaatiluu fii sabiili lah aladiina yuqaatiluunakum waa kaa la yidhi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum waataquu llah waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin fitanta in la zuuliye baa ka mid ah madluumiinta in loo hiilayaa ka mid ah oo gaaladu de intaa dhibaata ku haysa muslimiinta melay joogaanba oo waa kii markii mustadcafiinta laga hadlay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اlah wاlmustadcafiina min الrijaali والnisaءi wاlwildaan aladiina yaquuluuna rabbana akrijna min hadi اlqaryati ظaalim ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira marka waa weyaan iyo in gaalada nafteeda irhaab la bakdin oo qaatiluuhum yucadibhum allahu baydiikum wayukhzihim wayansurkum wayashfi suduura qowmi muminiin wayudhib kayda quluubihim marka waa weyaan dee jihaadku ahdaaftaas weeye in eh, diintay ku cisowdo in dadka dulmiga laga qaado in maxaan ku dhahdaa sharaftu muuqato arrimahaaso dhan ba waxay tahay marka arrimaha la ilaalinayo jihaadka wuxuu yihi wanara waxaan arkaynaa aljihaada wasiilatu jihaadku inuu wasiilaya baan arkaynaa laa haaya hadaf yool maaha lakin wasiilo oo jihaadku dee alamr macruf nahy an munkar buu ka mid yahay waa juz ka mid ah soma faman famata intafa famanta famata intafat imkaaniyatu buluuqi اlgaaya mar kastoo la waado gaayadaas in la gaadho ay suuroobi weydo la waado min khilaalihi jihaadka in lagu gaadho dhawaado imtanaca alnujuu ilay wuu reebanaanaya bal wuxuu ahaanaya markaa shay maaratay munkara ama fitno ayaa jihaadka dhadiisu noqonaya xaalada noocaas marka waxaa jira akhtaa fara badan oo hadda u baahan in la saxo oo dad kale waan jihaadayna ay ku dhacayaan qaarkood waxay noqonaya agga fahamka fahamka oo jihaadka waxay ka dhigeen aayo jihaadka qaaya ka dhigeen meesha uu ahaa maxay wasiilo waxay ka dhigeen kaayo loo dagaalamo maantoona qofku marka wuxuu leeyahay shaksi ahaan keligiibaa uu leey waajib ay ku tahay hadduu laba helay hadduu mid yahay iyo wadaya un qawdaas waxbad ku ridaya un wuxuu leeyahy sidaa salaadoo kale waajib ya jihaad ka dhigaya marka kala duwan yihin salaadda iyo jihaadku jihaadku waa camal jamaaciya waa shay wasiilaa waa shay la eegayo maqsadka ma xaqiijinay mise xaqiijin maayo oo haddii wasiilo iyo kaayadu iska hor timaado kaayadii haddaan lagu gaadhaynin ee waxyaabahan xasal khadfiga waxaan la tuurtuuray ummadda islamka lagu gumaado waxbana aan soo bixin ama gaaladii xitaa lagu tuurtuuray waxba laga qabanin waxaa weeyaan mar haddaanu kaayadii ku gaadhsiinaynin idaa tacaaradat alwasiila algaayatu walwasiila maxaa la qadimaya tuqadam eh, maarata eh, maarata algaaya marka waxa weeyaan kaayadu baa hor hormarinaya mar haddaan kaayad lagu gaari karay baalkii inoo kaadiya laleeyahy kaayadiina gaadhsiin maayo wasiiladii joojiya wasiilada sax maa markaa soma aragti marka waxa weeyaan waa waa khata jiro mafhuum kaldan ah waxaa jira khata ka dhalanaya jahal axkaamta jihaadka oo aan la ilaalinayn eh, cadam muraacaati alawlawiyaat maxaa awlawiyaad leh oo waxyaabaha qofka diintiisa intuu nool yahay diintu waay wax kastaba waxbaa shay baa shay ka horeeya hadda mada marka xuquuqda saxaabadu weydiiyeenoo rasuulkiia yaa noogu xaq badan muxuu ku jawaabay hooyada markaas haddana muxuu yidhi hooyada haddana muxuu yidhi markaas haddana muxuu yidhi taa marka macnadu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in dee iyadu ay hooya xaq badan tahay oo awlawiyada aaba ka leedahay diinaarka la bixiy lacagtaad bixina sadaqada weydiinaya yaa u xaq leh diinaar yunfiquhu rajulu yunfiqu calaa ciyaalihi wadinaaru yunfiqu arajulu calaa daabatihi fii sabiili wadinaaru yunfiqu calaa saas marka way kala horm ka hormarinaya marba kala siinayo waa lagu kala hormarinaya oo ajar ku yeelanaya saa darteed waxay yidhahdeen taqdiim ulasl waxaa qawaacid ah asalka in farc laga hormariyo oo shay tegaya iyo shay aan tegaynin ya shayga tegayaan soo noqoyn baa hormarinaya la socod soo ma kasaa hormarinaya maslaxada caamka iyo takhaaska maxaa loo maslada caamka la hormarinaya alaham falaham saa darteed baa waxaa loo fiirinayaa jihaadka siiradii iyo awlowiyaadka rasulku maray salawat ullahi wasalaamu calayh oo markii rasuulku uu madiine yimi acdaadiisu maxay ahaayeen yaa ii sheegay inta cadowgu lahaa rasuulku munaafiqiintu cadow ahayn waa ko yahuudda oo madiina degan banu qurayda banu qanqacwii mushrikiintii quraysh cadoway ahaye carabtii kale dee ilaa shaam taxnayd ila diinta cidimar qaadane cadoway ahaye faris iyo rum cadoway ahaye intaasoo acdaaba ku wajahan rasuulka salawaatu ullahi wasalam aleh wuu ka bilaabay markaa jihaadki wuxuu ka bilaabay faris iyo rum iyo gaaladana waraaq u diri jiray oo aslim tasrix bilahi diintii soo gala meesha cidinka qaadi mayso diinta ilaah baa idinkaa wufuud iyo waa diray carabaha kalena heshiis iy fuuduu diray ula hadlay diinta u sheegay yahuud musaaraxu la galo waxbay ku heshiiyeen war degaan baa tihiin habaar ba qabtaane degaan baa tihiine waxaad yeeshaan aynu degaankeena ku wada noolaan waxbaa la kala qortay munaafiqiin faruuka qaad wuxuu munaafiqiinay dee xaggood looga jeesa dil maa cidna tadiiqu tadiiqu markaas daa'ira daa'iratu siraac ciidhi buu gelay markaa quraysh markaa yool ka dhigtay lala dagaalamo quraysh baa marka waxay noqotay yoolka uu xoogga saaraya waa istraatiijiyo uu rasuulku samaynayey waa nooc xikam ah oo dagaalka sida loo sameeyo loo maro waxaad la yaabaysaa kuwan hadda meelahan jihaadada sheegaya niman qaacide la yidhaahdo ummaddii oo dhan waxay geliyeen bad bay geliyeen fiqi xuma iyo diin la-aanta diinlaanta iyagoo waxba la joogin afghanistan bay joogeen markaas waxay dhahdeen maraykanka waa inaan ka saaraa khaliij ka saaraa u ka baxa khaliijka soo galay markaase wa mataani baanu qadxinayna mesha maaa loo jeeda laba kun iyo kowdi markaase waxay dhahdeen caalamka o dhan wuxuu ilaashay waa la ihahdo saliibiyiin iyo gaalo iyo yuhuud iyo nasaaro meelay joogaan baa lagu kaco hala dagaalamo iclaam bay kiciyeen tahyiij waa wa ku kiciyeen ummaddii dhan bay yidhahdeen hala jihaado oo dadku waa laba nooc gaalo iyo muslim waa in loo dagaalamo iska dhiyo markaas inay khaliij ka saar iska daayeen waxay garan kari waan afghanistan baa joogtaan meesha ta nimankan daalibaan intaa taageertaan dalkani ha dego bal dowlad islaam oo cagadhigatoo fiican oo namuudajo ummadda islaamku daawato meesha ka soo baxday bal ukaaj cagadhigta buuqan iyo huwaadani waxaan wadaan waxba qaban kari maysaan cagadhigta dee tii waa la duqeeye waa lagu yimi iyagiina waxmay taransan iyo ummaddiina baabi'iye markaasaa meel kas la qabsaday dalkii baa la qabsaday waxa ay gu tatabteen dekad quraanjada dad ku garaacdo hoos fadhihi maysid gaalow awooddeedu way kaa xog badanta in in loo diyaargaroobo oy xilli la egtay u baahanaysaa marka fiqixumada dad badan oo noocaasi ummadda meel bay ka tuureen akhda'da waxaa ka mid a ah, akhtaa ku wajahan ictiqaadi ah oo axkaamta jihaadka o dhan bay ka qaldan tahay dadka qaarkoodoo jihaado xaggaad ku wajahantay sidaadaba yaan la jihad horta sidaba maiga jawaabtaanta gaala la jihaada gaala la jihaadaya waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatilu kaafa markaasa rag jihaadka waxay ka dhigeen inay ku wajahaan muslimiinta dowladihii islaamka iyo shucuubtoodii baa lagu wajaha dhagtaa lagu hayaa qarax iyo xabad iyo wiiftaas haysa meel kasta lagu baabi war ka hadli doona taarikhdooda kuwa waxaad sameeyey halkay ku dambeeyeen habeen dambe dib dhigan doona insha allah waxaa soo maray adduunka iyo bal waxay ku dambeeyeen qaar badan say noqdeen oo shaataaban doona waxaa ka mid a eh, khaalka ku jira faham waaqic aanay fahamsanayn dadka waxaan ku talaabsanayo ama axkaamta nafteeda sharciga ah inay ku dejiyaan waaqaca ah, waana garan karay waayo jihaadku waa shay waajib ah shuruud buu leeyahy ku ansaxayo asbaab waajibinaysuu leeyahay wuxuu leeyahay mawaanic buu leeyahay marka wuxuu ku xidhan yahay dee wax badan buu ku xidhan yahay koox yaroo xamaasootay oo isxuratay oo tihi caalamkan gaala kasta ay duudan xoreynayaan dee waxba soo mayso waxay u baahan tahay jihaadku awood buu u baahan yahay qur-aankaa sugaya in loo baahan yahay in awood loo haysto yaa ayuha الnabiyu xarid اlmuminiina calى اqitaal markaasa maxaa leeyahay in yakun minkum cishruuna saabiruna yaqlibu miatayn wain yakun minkum miatu yaqlibu alfa min aladiina kafaruu biannahum laa yafqahuun biannahum qowm laa yafqahuun labaatanki maxay udhigmayeen markaa ya ishriin haddaa tiin miatain soo maahayn labaatankii saabiriinta maxay la dagaalamayeen laba boqol soo maaha alآana kafafa allahu cankum وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين waaidka lab markaa qaabilaya xisaabaadkaas macyaar baa qur-aan kusoo hadlayo maxaad oga jeedaa bal ka sheekey maay ta ya awood baa la qiimeeya awood dadka dagaalamaya cidda dagaalamaysa iyo labada qole dagaalamaysa muslimka gaalada muslimida waxaa la barayaa in loo baahan yahay ciidan dagaalama oo tiro iyo tayo baa la qiimeynaya ninkii la muqaabilay baa laleeyahy halkaa soo gaadhay waa saxabada alka ka shaqeynaya soo maaragti marka asbaabta maadigo la qaato iyo asbaabta macnawigoo la qaato waa min asharci oo dad badan iska indhamarayaan sunata man qad arsalna qablaka min rusulina walaa tajidu lisunatina tabdiila waaciduu lahuma stactum min quwa wa min ribaadi lkhayr turibuna bi cadulahi wacdukum maqsuudka jihaadka waxaa ka mid ah oo maalan dee diinta in la oogo iyo nufuusta in la ilaaliya maqaasidii ka mid a ah. nufuusta in la baabiyo hadafku maaha in la baabiyo dadka qaar waxay arkayaan shahaadadooda ka qaateen oo markaa khaas shahaado waxay ku sheegeen markastaa geliya shahaada ala qaadanaya ya hadafku ma aha hadafku maqsuudku waxa weeyaan in la gaari karo cizadii la gaari karo in cadowga la jebin karo in dantii jihaadku lahaa ummadda la xoreyn karo in wax badan taasaa loo socdaa laakiin in nafta la ilaaliyo la xifdiyo oo saxaabadu dee ku jiraan waxa weeyaan waa badbaadiyo markii khaalid waliid uu raggii dagaalkii u adkaaday qaswatulmutaas garanaysaa arrintu adkaatay insixaab uu sameeyey insixaabkaasaa nasri ahaa uu ku sheegay rasuulku nasri yahay soo nasri ma ahayn markaa raggaagaad la soo baxdo oo goob kale hadhow say gaalada nimanka uga adkaadaan waxa weeye waxyaabaha shareecadu ay rabto oo dadka in la badbaadiyo cisdiin bn abdislam wuxuu leeyay ina aya qitaali lkufaar laa yataxaqaqu bihi nikaayatu lilcadow dagaal kasta oo gaala la dagaalamo oo aan xaqiijinayn cadow waxyeeladii fainahu yajibu tarku way laga tagaa lianna almakhaaطira biاnufuus inamaa jaazat lima fiiha min maslaxati iczaazi اddiini wاnikaayati bimushrikiin naftan khatarta la geynaya dhimanaysa ee dhibasho iyo dhaawac iyo dhibaaba soo gaarayo waxaa lagu baneeyey maslaxo ah in cisadii soo noqoto marka meelaha in la eego war waxaad hays maxaynu haysanaa maxayna hor yaalla wuxuu odhan jiray ciidanku dee dadku kuwaan tababariga waxba qaadan xitaa fiqi fiqi jihaad waxba kalahayn baa iska yacyacaya waxay odhan jireen qiimeynta xaaladda iyo go-aan qaadasho qiimeynta xaaladda iyo go-aan qaadasho xaaladda awdaacda la qiimeynaya cadowgaagu muxuu haystaa yaa kaas horjeeda ma intan aa hore fadhida mise caalam badan isku xidhan baa jira oo dagaal kugu wada se caalamka yaa hayste agee wax marayaan agee wax marayaan marka ad qiimayso marka wuxuu leeyahay dadka dhimanaya iyo dadka dhaawacmaya danta laga leeyay waxay tahay maslaxadda looga jeeda waxay tahay iczaazu اdiin wanikayati bاmushrikiin diintu ina ciisooda la warsheeko la jabiyo haddaan taa la helaynin dee mafsaday noqonaysa u kaadi buu leeyahy sheekhu faإida lam yaxsul dalik wajaba tarku اlqitaal lima fiihi min fawaati الnufuus wa shifaaءi suduuri اlkaafiriin wa irgaami ahli اlislaam wa bidaa mafsadaة maxda walaysa fii طayiha maslaxa qawaacid anaam buu ku keenay safxadda shan iyo sagaashan macnaha wuxuu leeyahay waa waajib in laga taga dagaalka markaa sababtu maxay tahay nafina waa ku dhammaanaya meesha gaaladan urbogs bay keenaysa maaan maanta maxaan dilay muslimiin urbogs kuarahaysan kufaracayaan soo ma aragti meesha waxay noqonaysaa markaa dee mafsado ibn cuthaymiin kudhiis caynkaasu kalamu ka hadlay markuu tacliiqaad kitaabkan siyaa sharci ka hadlayay naxnu ma'muuruna biljihaad walaakin hal naxnu ma'muuruna fi ljihaadi wain lam yakun cindana min alaslaxati maa cinda caduwina inagoo cadowgu wuxuu haysta inaan haysan oo dagaal wayna faree ma iska bilowbaa dagaalow mise wayaan awoodda wuxuun nisbahay soo dhawaan kartaa lanna haada min baabi ilqaa'i nafsi ila tahaluka haddii aadan awoodin wax isudhigmaba ahayn waa qarashka xoor baad noqonaysa laakiin yajibu an nastacidda xataa nuqiima waajib aljihaad lianna maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaa waajiba in la diyaargaroobo oo wixii loo baahnaayo cibaadadka la sameeyo jihaadka markaa wuxuu ku xidhan yahay wujuudan wa cadaman waxaa weeye in la helo awood dadka jihaad iyo ummadda iyo bulshada iyo ummaddii dagaal gelaysaa ummadda yaansan waa inay ahaata qudraddii awoodduna waa shay shay kastoo waajib ah way ku xidhanta cimraan ibn xusein rasulku wuxuu ku yuri salli qaa'iman fain lam yastadic faqaacidan fain lam yastadic fa calaa jam waa ka rasulku yuri man raa minkum munkaran falyaqul biyadi <coughs> hadda maalan cibaado kasta o dhan shay kastoo waajib ah waa weeyaan dee qudra iyo awood baa loo bahanya hadda maalan haduu qofku raba inu xajiyo hadduu rabo inuu ajiya lakin ariiqu aamin maaha cadow baa fadhiya dhinacayo didinaya ma ajinaya may kaadariiqu ska fadhiso soonkii ninkii waa xanuunsanaya waa le adaad soonka aad soonto xanuunka ku hayaa khatar waa lagu sunay intaad kaa bacdo waajib bay ku noqonaysaa maxay inuu iska daayo afuro marka waxa weyaan de waajibku wuxuu leeyahay eh, shuruuduu leeyahay waa cilmu wاlwuscu calى macruufi sharطu yacumu kula di takliif marka ogaal iyo awood uu shaygan samayn karo waa qof kastoo mukalaf ah wax saara wey laa yukalif lah nafsa ila wusca faاtaqu llaha ma stactu marka jihaadkuna waa soo gelaya waxyaabaha marka waxa weeyaan aimadu aad bay marka uga hadleen isticdaadka iyo quwada iyo in la helo sala fawsan oo kale isagoo fasa ka hadlaya dadka hadii iyagoo aan eh, takhtiid iyo quwo iyo awood waxba tixgelinaynin eh, isku tuurayaan wuxuu ihi fakam yuqtalu min almuslimiina bisababi mugaamarati jaahilin aqdaba alkufaara wahum aqwaa minhu imisaa mid qariska xoor ah oo aan diin garanaynin gaalo markaa intuu isku dhex tuuray oo ka cadhaysiiyey iyagona ka awood badan fanqaduu cala almuslimiina taktiilan wa tashriidan iyo maaragtay eh, layn muslimiinta intay ku soo dulceen ay baabiyo tirtireen ya laa xawla quwata illa billah wayamuuna hadi muaamara jihaad taasay jihaad ku magacaabayaan buuli wahada laysa huwa jihaad liannahu lam tatawafar shuruuduh walam tataxaqaq arkaanuh fahuwa laysa jihaada wainama huwa cudwaanu laa yamuru allahu tacaala wadu marka hadaldu way iska badan yihiin wuxuu yihi wanaraa wanara waxaan arkaynaa ana aljihaada laysa alkhiyaar الsharciy اlwaxiid limucaalajaة اlwaaqic اmunxarif jihaadku khiyaarka keliya maaha ee sharciga ah ee waaqaca munxarifka ee dhibaato ka jirto waaqicaas ka daweynaya maaha wainamaa hunaaka khiyaaraat mutacadida khiyaarad badan baa jira kama tadulu caleyh الsiira oo marka qaarkood musaalaxada gaalida waa lala heshiinayaa oo janis baa dacwaddii iyo diyaargarow iyo ummadda ad u helaysaa sulx xudaybiya muxuu nafci keenay lagama shekeyn karo waynu arki doonaa ninkii Eh, markuu waiiqatu tarshiid soo saaray oo maxaan ku dhahdaa inuu ka taraajuca ka noqday muraajacaadka sameeye wax allaale wixii u waday ninkii eh, sayid fadli iyo waxay doctoorka ay lahaayeen eh, waxa weeyaan wax allaale u xidhnaa jamaacadiis ahaa ilaa laba kun baa la soo daya lagule manta waa yarkeen dee dadkii masar nimanka inay waxaanay ka dhab tahay ilaa laba kun baa jeesha laga soo daayay oo wixii inay ka dhab tahay oo caynkaas waxay noqotay marka ifraaj badan ay heleen nafs marka waa siyaab badan wax loo cilaajin karaa ummaddu lala heshiiyo dacwaddo jans loo helo waxaan ku lehay waa waa muhim jiddan wuxuu yidhi wanara waxaan arkaysaa an arkayna ana aljihaad alqitaal fii sabiili اllahi xukmu sharciyu waa xukm sharciya yatadaraq ilayhi waxaa ku yimaad alaxkaam اtakliifiya min alxili wاlxurmati wاlwujuub wadalika tabca liaxwaali mukalafiin wamaalaat اlumuur maraajicaasa ad ku noqon doonta macnaha waxa weyaan jihaadku waa xukun harciga xukunka harciga wuu noqon karaa eh, jihaadku mar waajib noqon karaa mar karaahu noqon karaa mar xaaraamu noqon karaa mid wuxuu noqon karaa waxa aan banaanayn marba duruufaysan yihiin eh, xudayfa wuxuu imtixaamay abu muusa alashcari arayta low ana rajulan kharaja bisayfi nin baa sayftiis la soo baxay buuri yabtagii wajha allah ilaahay dartii u jihaadaya fadaraba fakatala gaaladi u laayay kaana yadkhulu janna kaas jannada ma gelayaa buuri faqaala oo muusa nacam haa ninkaas jannadu gelaya xudayfa wuxuu yihi walaakin idaa kharaja bisayfi yabtagii bihi wajha allah uma asaaba amra allah ya ilahay dartii buu soo baxay amarkiiana u waafaqay marka macnaha amarku ilahay wafaqay maxay tahay waa jihaad sharciga oo jihaadku inuu yahay jihaad shuruudiisi cusubto sharci inuu yahay eh, faqutila dakhala janna kaa weeye laakiin eh, ikhlaas khali ah oo aan qawaaciddiisi kale oo dee wax saxanayn oo sunaha waafaqsanayn dee jihaad noqon maayo waa kiilaa maaratay ibn mascuud calaa sunatin daraba am calaa bidcatin dagaalka ma sunu ku gara ku dilay ku galay mise waa bidco xasan bisri wuxuu odhan jiray faidaa bilqowmi qad darabuu biasyaafihim cala bidc wuxuu tilmaami jiray ibnu taymiya aradda cala akhnaa'i kitaabkiisa la yidhaahdo wاlkitaabu wالsunaةu mamlu'aani biاlamri bاljihaad kitaabka iyo sunahaba waxaa ka buuxa amaraysa amriga jihaadka wa dikri fadiilatihi lakin yajibu an yucrafa الjihaad الsharciy aladi amara اllahu bihi warasuulah amara اllahu bihi warasuuluhu min aljihaadi اlbidciy jihaadi ahli الضalaal aladiina yujaahiduuna fi طaacati الshayطaan nusuus fara badan baa fadliga jihaadka iyo awaamirta ka hadlaysa laakiin waaa waxaa loo baahanya waajiba in la kala sooco jihaadka sharciga ee ilahay amraya rasuulkiisu iyo ka bidciga ah ee ahl dalaal ee aacatu shaydaan ku soconaya insha allah inaha maanta ku